baabu salami walqardi waalrahni waxaan soo hayna kitaabka buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah waxa uu yihi abwaabu salami salamkiibuu abwaabtiisii caddayntoodii uu baab abwaabu salami salamka abwaabtiisii waalqardi amaaxda iyo warahni rahanta asalam ama asalaf wasna wa macna waa isku mid waxaana loo jeedaa baycu mawsuufin fi dimmati waa shay dimo lagu sifeeye shay la sifeeyey oo dimo qof uu damaanad qaadayo keenideeda ayaa la yidhaahdaa salim oo bayci qaa'ibka ayay waxay ka tahay istifna ka tahay oo qofkii in la yidhaahdo hoo lacagtan shay noocaas iyo noocaas uma cunto saasa intaasoo kiilo intaasoo kiilo oo beriisa ay keen marka lacagtii baa marka meesha lagu sallima salam asalam kaasaa layihaha haddii marka lacagtii ama raasumaalka aan meeshaas lagu dhiibin mamnuuc ou noqonaa sababtoo a ah baycu dayn bidayn ay noqona labada shayba haddii mid midkoodna uusan joogin waa dayn dayn lagu gadaayo oo kale ma banaano haddii la kala gato oo beec meesha la keenana qofka wuxuu ku dhacayaa marka beecu maa laysa cindahu ayb hadduu yiraahdo waxaan kaa gaday waxaas waxaas hool lacagta oo saa qaabkaas wax loo kala gato beec shay qaa'ib oo la gadaayo marka suuradan salamka ama asalaf waxaa weeyaan in raasimaalkii meesha lagu dhiibo hadhowna marka qofkaasna wax laga dalbado raasmaalka la siinaayo wixii markaas ama xayawaan ha noqdo ama eh, cunto ha noqoto waxay doonta ha noqoto waxa iyo waxa ii keena waktigaas iyo waktigaas waktigan waa in laisla xadido shaygiina in marka aada loo tilmaamo bixayf uu jahaalada ka dhaxa taasaa marka shardi makaanka meesha marka lagu kala qaadanayo alaabta hadhow shardi mimase maaha cinda shaaficiya iyaga waa shardinayaa laakiin culamada imaam axmed iyo isxaaq iyo muxadisiinta in badan oo kamid a makaanka wax shardiga ma aha sababtoo xadiidka kuma soo aroori waktiga un baa soo arooray hadaba marka salamka shuruudiisa waxaa weeyaan shardi kastoo beeca ou lahaa salamkuna waa leeyahay wixii la gedi karay unbaa salamna ku banaanta wixii beeciisu xaaraam uu yahay salam laguma samey sida khamradii waxa lamidka ah shuruudii beeca ayaa isna shuruud u ah waxaa kalay culimadu isku waafaqeen oo shuruudiis kamida raasumaalka in meesha lagu dhiibo raasumaalka waxaa la yidhaha lacagta ninka alaabta rabo oo sii dhiibayo waa in raasumaalka meeshaas lagu tariyo sidoo kale waxay isku waafaqeen wixii beegmo in beegooda la cadeeyo intaas oo koombo badara intaas oo koomba wixii aan beegmin ee cabirmana in cabirkooda la sheego wasnigooda inta uu yahay shardigaana waa isku waafaqeen culimada laakiin waxay isku khilaafeen shaygii beegmaayo miisaanka lagu kala sala ma ma lagu socodsiin karaa shaygii mawsuumka ahayna ma loo bedeli karaa beeg culamada shaaficiyada waa ogol yihiin culamada in kalena ma ogola nacam masalan galeyda oo kale annaga waa beegna galeydii marka kiilo ma laga ma loo isticmaali karaa oo galeyd intaasoo kiilo ah i keen ma la dhihi karaa wixii makiilo wii mawsuula isku hal waay culamada shaaoo hadday makiil uu yahayna waa waa wasni waa laga dhigi karaa cabirkiisa hadduu shaygii mawsuumka ah sida beriiskana waa laga dhigi karaa isagoo makiil ah waa lagu samey karaa qardigana waa amaahda la waa amaahda waqtigana waxaan ujeedaa salamka shuruudiisa xaafada waqtiga waqtiga la sheego la yiraahdo wakti hebel bilaha marka dabcan ama waa in la caddeeyo bilaha oo lcarab ama ashhuru lfurs farisiyiinta bilahooda buuxi laysla yaqaano ama bilaha ruumka ama bilahan hadda dadka gaalada ay ku waxaysmaan town tii alla waa in un laysla fahmi karo bisha wakti heblaayo maalin heblaayo in la dhihi karo ayb haddii layska idlaaqa laakiin oo la yidhaha alaabta waat lacagtaan hoo intaasoo kiilo intaasoo eh, kilo beriis ii keen eh, bil heblaayo bishee lagu xisaabtamayo labana cayimin bisha waxaan ujeedaa eh, hal bil kadib ii keen bisha la xisaaba waatee midaan a la xisaaba islaamku xisaabto ashhur hilaalka hilaalka caadigaa la xisaabanay markaas ilaa isagaa nin walba ou arki karaa ou tirin karaa kuna xisaabtami karaa wlqardi qardiga amaahda alayidhaha baabu lqardi alqardu waa deynta waa deynta qofki qof wax ka deynto isagoo wax uu kala gudaayo iyo waxyaabahaas axkaamta qardiga ku saabsan warahni iyo rahanta ahaanta iyada macruufa waxa weeyaan qofku deyn markuu kaa qaadana inaad tiraahdid alaabtan waa ku siinayaa laakin wax ii dhig wax dhig rahan dhig marka waxbau rahan u dhigaya rahantaas marka axkaamteeda rahantan waxau asalo in kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda salamka iyo qardigana yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman ilaa aakhir alaaya aayaddaasa asal u ay can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal cabdullahi bni cabaas waxaa laga wariyey qaala waxau uu yidhi qadima annabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalama nebiga ayaa soo galay almadiinata madiine ayuu soo galay wahum iyaga oo yuslifuuna amaahinaayo fi dimaari miraha assanata sanad ay fi sanati sanad wasanatayni iyo laba sanad ama asanata wasanatayn ila asanati wasanatayn sanad ilaa laba sano ayagoo yacni dadka u hormarinayo eh, ku samaynayo sidaas faqaala waxa uu yidhi man aslafa qofkii eh, u hormariyo fii tamrin timir falyuslif fii kaylin kayl dhexdiis ha ku eh, hormariyo keelkaas oo macluumin la yaqaano wasnin wasni macluumin la garanaa ilaa ajalin waqti macluumin la yaqaano ayb xadiidkan marka nabiga caleyhi salaatu salaam wuxuu soo galay o yihi madiino soo galay wahum yuslifuuna fi timaari sanata wasanatayni iyagoo miraha iyo ayay sanad ilaa laba sano ayay hormari jireen macnaa raasumaalkay hore u qaadanayaan mirihii baa marka sanad ama laba sano Eh. faqaala waxa uu yidhi man aslafa fii tamrin marka wuxuu u sameeyey nabiga shuruudu uu sameeyey waxa uu yidhi man aslafa fii tamrin timir qofkii hortabsi ku samaynayo falyuslif fii kaylin macluumin kayl la yaqaano ha ku hormarsaday raasmaalkiisa wawasnin macluumin iyo wasni la yaqaano yani shaygii makiil ana kayl la yaqaano shaygii mawsuunana wasnigiisa oo la yaqaano ilaa ajalin macluumin ilaa waqti la yaqaano ajalkii marka waa laba shardi baa hadda halkaan loo sheegay keylka in la yaqaan wasni ahaan in loo yaqaano waqti ahaana in la ogyahay ayuu sheegay meesha lagu kala qaadanayo lama sheegin xadiidkan aanu sheegin muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray walilbukhaariyi man aslafa fii shayin bukhaari waxaa ku sugan man aslafa qofkii sii amaahiyo fii shayin shay salafka amaahna waa la dhihi karaa hortabsina waa la dhihi karaa wa huwa wasalamu isku mid wa halkan xijaaziyiintana salafay dhahaan gayruhumna salafay dhahaan marka riwaayada hore man aslafa fii tamrina ninkii yani markii hore ninkii yani timir dhiibo qof raasumaal uga dhigo oo waxaas ii kaan yidhaah riwaayadan dambana man aslafa man aslafa fii shayin ninkii shay u dhiibo qofka oo hor ahaan ugu dhiibo oo raasumaal ahaan ugu dhiibo oo hadhowna wax kaga rabo inuu isaguna u keeno marka ilaa aakhir alxadiis inta kale isku mid waay reer madiine aya timirta maalka ay qabaan timira u badnayd marka raasumaalkooda timiray marka raasumaal ahaanay u dhiibaayaan timirti waxaas iyo waxaasa naloo keenay waxaas waxaas noo keenay dhihi jiray sanad laba sano markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiina waa waqtina waa u yeelay cabirna waa u sameeyey wacan cabdiraxmaan bni abza wacabdillahi bn abi awfa radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala waxay dheheen kunaa waxaanu ahayn nusiibu lmaaanima kunaa waxaanu ahayn nusiibu inaan helayno oon asiibayno almaaanima maanim haniimo maca rasuulilahi rasuulka maciisa sala allahu alayh ali wasalama wa kaana ya'tiinaa waxaa noo imaanayey anbaatun niman marka nabadiyiin la yidhaahdo asalkooda carabay ahaayeen markii acaajimtay la degeen luqadii iyo xoogaa ka hallawday dad beeraha fashayn u badnaa jireen wa kaana yatiina waxaa noo imaanaya anbaatun baa noo imaanayeen min anbaati shaami reer shaam kuwa beera qodotadooda ah kuwooda beeraha qodo oo fa fanuslifuhum waan u hormarinaynay fi lxindati xindada washaciiri xindo ayaan marka aan intaan raasumaal siino ayaan xinda noo keena dhihi jirnay nacam fanuslifuhum waa u hormari jirnay raasumaalaan u hormarin jirnay fi lxindati xindadan ugu hormarin jirnay inay noo keenaan washaciiri iyo shaciirta xindada waa waaqamadiy washaciiri shaciir wazabiib zabiib wafii riwaayatin riwaayat alwazayti iyo sabiib ilaa ajali waqti musaman la yaqaano ilaa waqti laka saaro qiila waxaa la yihi akaana lahum zarcun nimankaa aada burka iyo qamadiga iyo aad ka aada raasimaal inta udhiibtaan noo keena aad dhihi jirteen akaana lahum zarcun beera ma lahaa jireen akaana lahum zarcun beera ma lahaa jireen qaala waxay dhaheen labadoodu maa kunnaa nas'aluhu ma anan su-aali jirin annaga can dalika arrinkaas rawaahu lbukhaariy xadiidka bukhaariga xadiidkan saxiixuunkiisa waxaa laga qaadanaa qofka aada u udhiibayso waxa adiga aad ka dalbanayso ood ka gadanayso oo kuu keeni doono asalkeeda inuu haysto shardi maaha inaysan shardi ahayn matalan qamadi marka la yaraha asalkiisa muxuu noqona beero inuu qofku leeyahy sooma qamadi maxaa u asalan asalka uu ka yimaado waa beero sooma ayb galeyda waa beer sidoo kale qofku marka inuu beer leeyahay shardi maaha qofkaanu marka inuu asal beereed uu leeyahay wax shardi maaha keliya waxa uun ku filan qofka lacagta loo dhiibo oo layiraa intaas waktigaas waktigaas waxaad keentaa intaas oo cabirkaas leh oo galley inuu beero leeyahay shardiga xadiidkan taasaa laga sababtoo ah markii la weydiiyey beero ma lahaayeen markii layidhi maa kunaa nas'aluhu nebiguna ma dhihin maxaa u weydiiy wey waa u qiray rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam taasaa marka halkaan laga qaadana timir oo kale dad ii dhahdo maxaa timir asal u ah geedo asal u ah geeda inuu leeyahay inuu saleynado inaa weydiis shardi ama hal aada mayo laca un laga rabaa maalinka waktigii la gaare lagu ballamay inuu keeno taa un baa laga rabaa qofkaan bis wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal xadiidkan dambana waxay culimmadu ka qaateen iyo kii horeba marka la isu geeyo in meesha lagu kala qibdoonayo alaabta oo hadhow raasmaalkii waa la gartay waa la dhiibaya laakiin eh, marka dambe ninkaanu marku keeno alaabtii badeecadii marku keeno meel inay ku wada ballamaan shardi inaysan ahayn culamada shaaficida laakiin makaankana waa in la shardiyaa sababto xadiidka ma uusan shardinin waana madhabka axmed iyo isxaaq iyo abu thawr iyo imaamu maaligna saasuu yiri hadday iskhilaafaan labadooda qowlka baayaca baa la hormarin ninkii marka muslimka iyo muslimu ileyhi hadday kii wax loo dhiibay alaabta loo dirsaday iyo ninkii lacagta dhiibay hadday iskhilaafaan falqowlu qawlu lmuslim ileyhi kii alaabta loo dhiibo badeecada laga sugaya warkiis baa la rumaysanaya thawri abu xaniifa imaamu shaafici waxay ku tageen iyago inay shardi tahay eh, waa in makaan macluuma uu jiro xadiidka waxaa kaloo loo daliishaday shay yani eh, shayga waktiga eh, waxa muslamu fiihiga ah yani muslim waa midka wax dhiibayo waayo muslamu ileykan loo dhiibayo alaabta laga rabo waaye muslimu fiihina waxa weeyaan waa alaabta layska rabo oo hadhow gadaal laga keenayo oo ninkan ou lacagta ku bixinayo marka waxaa xadiidkan laga qaadanaya shayga muslimu fiihiga ah inuu markaas joogo waxba shardi ahayn shaygiiba maqan walaa isaga walaa asalkiisa inuu joogo shardi ma marka waktiga la gaaro unbaa laga rabaa shaygan in meesha la keeno culamada waxaa kale u badan yihiin salamku inuu muajal ahaado inuu muajal ahaado sababtoo ah ilaa ajalin macluumin u nabi yiri sal l ilaa wakti la yaqaano yiri rasuulka alayh salatu salam saa darteed maxaa meesha ku baxaayo inuu hadda joogo oo hoy ho hadii laysdhahayo waaba beec moogta salamnimadii marka waa ka baxaysaa culamada shaaficiyada laakiin wayajuusu xallan ay leeyihin in hadda haddana waa banaan tahay leyihin la qaato sababta ah waxaa weya waxay kuleeyihiin eh, haddii isagoo mu-ajalaba la ogolaaday qarar iyo in laysku khayaanana ay macquul tahay haddaan kuu keena iyado qararka waaba ka qarar waa khayaanadu iyoiyo isku kelintu waa yaraanay markaas min baabi owlaaba waxaa u banaan yahi dhahayo shaaficiyada ay haddii marka ninkaan raasumaal ogiyo intaasoo timira keen baabuur baabuur sa sa sa keen waaya keen lacagta idhib haddaan kuu keena hadduu yihahdo waa laga aqbalaa shardi maaha in la yidhaahdo inaad mar kale keento ood yacni bil kadib iyo laba bil kadib iyo shardi looga dhigi maayo sababtoo ah haddii laba bil iyo saddex bilba loo ogolaya inuu ku keeno qarad iyo khiyaanana suurtagal ay tahay min baab owlaa waxa ah in la baneeyo midaanay leeyihin oo hadda dhow uu keenayo saacad gudaheeda hadduu ku keenayo qararkii baa yaraanaya ay leeyihin marka iyago halkaasay qabsadaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal intaas salamka uga baxan muhimkiisu led waa inahaas un shuruudda laga bixbixiyey iyo waa kuwaas unbaa ugu badan wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal man akhada amwaala annaasi dadka amwaashooda qofkii qaado yuriidu xaal uu doonayo adaa-ahaa guditaankeeda inuu guto rabo adda allaahu canhu alla waa ka gudaa xaggiisa waman akhadahaa qofkii qaato yuriidu xaal uu doonay itlaafahaa baabi'inteeda inuu dadka ka baabi'iyo aklafahu llahu allah baabi'inaayo isagana alla isaguna baabi'inaayo ama aklafahu llahu allah baabi'iyo duca rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey ayb xadiidkan wuxuu soo galay qardiga iyo ama hadda deyntuu soo galay wuxuu ku bilaabay nabiga calayhi salaatu salaam uu yidhi dadka maalkooda qofkii marka uu qaadanayo u qaato niyo inuu u gudo hadhow deynuu ka qaatay laakiin niyada waxa wey inuu iska gudo deyntaas ilaahay baa ka gudaayo laba sir waa loo fasaa ilaahay baa ka gudaayo allah u fududaynayo asbaabtii oo dayntaas siga gudi lahayo adduunyada intuu joogo bacd culamaa waxay dhahaan hadday u fududaa weysana qiyaamaha marka la tagaa ilaahay baa kaalmaynaya qofka ninkii deynta u u haystay muu ilaahay meel kale u sawaab ka siina ninkan faraqa ku dhegi maayo fahamteed labadaas inkastoo cizi bin cabdisalaam midaan dambe asaga waa diidaa laakiin ilaahay fadligiis wax baciid ku ama ayb waman akadahaa qofkii qaato dadka xoolihiisa qofkii qaado yuriidu itlaafaha isagoo raba inuu dadka ka baabi'iyo alaabtooda deynuu kan ka qaadayaa niyadiisa waxaa ku jira inuusa gudaynin kanuu ka qaadaya haddana ha u gudin u gori aa ku jirta atlafahu llahu allah baabiinay atlafahu llahu laba macnaa lagu macnaya ilaahay aakhira halaagayo aa lagu macnaya ama atlafahu llahu ilaahay adduunyadou ku baabi'ina maalku ka baabi'inaa kaas ibnu xajar wuxuu leeyahay waa calam min aclaami nubuwa arrinkaan sababta waa aragnay dad saas oo kale ah iyaguna noocaas ay saan ay ku dhacday rawahu lbukhaariy xadiidka bukhaari baa weriy xadiidka marka daahirkiisa waxaa weeyaan atlafahu llahu fi dunyaa in loo jeedo oo noloshiisa alla qarribayaa waa baabi'inayaa ama naftiisa alla baabi'inayaa waxaa kaloo la yidhi cadaabul aakhirana waa loo jeeda labadana baciid maaha waxaa kaloo xadiidka ku sugan qofka inuu ka tago dadka maalkooda inuu cuno qaab noocaas inuu dadka maalkooda ku cuno inuu iska dhaafo ayaa xadiidka laga qaadan arrintaa in aada isaga digo in dadka maalkooda lagu cuno bismi dayn ta dayn looga qaato hadhowna marka adoo og inaadan siinaynin qaabkaas inaad maalkaas dadka uga cunto aana badan yihiin hadda beledkan ammaanadiisa dhan baa iska yartahay dadkii marka waxaad arkee nooc walba ay yihiinba waa isaga waa yaraadeen qof amaanadiisu fiican tahay xoolaha dadka waa laga qaada dad badan baa xoolaha ay haystaan ama waxa ay ku ganacsanayaan ama waxa ay eh, xoolahooda xoolahan dad xoole laga soo qaad oo haddana been loo sheegayo aada uu suuqa ugu baka waxaas qishigaas iyo khiyaanadaas xadiidka waxaa kaloo laga qaadan in aada laysugu booriyo qofka inuu aada ugu dadaalo xusnu ta'diya waxa la yidhaha deynta iyo waxa oo amaanada iyo inuu iska guto inuu ku dadaalo maxaa yeele hadduu ku dadaalayo ilaahay baa u fududay saasaa marka xadiidka tarkiibkaasna waa ku jiraa waxaa kaloo xadiidka dadka ku boorina niyad in la wanaajisto oo maxaa yeele hadda ninkaan ninkii dadka maalkooda deyn ahaan inta uga qaato niyadiisuna ay tahay inuu iska bixiyo ilaahay baa kaalmeen niyo wanaagga feeri wabilcagsi marka waxaa haddana layska cabsi geliyey xadiidka uu nabiga calayhi salaatu salaam uu nagu cabsi geliyey in niyada ay xumaato oo marka hadday niyada xun tahay qofka ilaahay marka inuu meel xun ka bixinayo man akada amwaala annaasi yuriidu ada'ahaa rabo adda allahu canhu alla waa ka gudayaa waman akhadahaa qofkii qaato amwaashii yuriidu itlaafaha isagoo inuu baabi'iyo rabo atlafahu llahu allah isagana halaagaya naftiisa iyo maalkiisa iyo aakhiradiisa waxa dhanba halaag baa ku galaya rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa weriye wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxay tiri qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ina fulaanan hebel qadima lahu bazun dhar ayaa usoo galay min ashaamiba uga soo galay ninka hebel la layraa dhar ayaayaa shaam uga soo galay xaggeeda falow bacadta ilayhi hadaad haddaad u cid diri lahayd ood dad u diri lahayd fa akadta minhu aad ka qaadan lahayd sawbayni laba maro binasii'atina aada uga qaadan lahayd deyn aad uga qaadan lahayd gadaal inaad ka siiso ilaa maysaratin laga gaaro waqti fudud ood wax haysato ilaa waqti aada wax ka helaysid gacantaada ay wax soo gelayaan haddaad dayn uga qaadan lahayd laba maro waa ficnaa lahayd fa arsala ileyhi nabiga ninkii waa uu cidiray famtanaca waa diiday ninkii akhrajahu alxaakimu walbayhaqiyu warijaaluhu hiqaatu ninkii marka deyntii baa waa cidiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadii mare inuu ka daynsado doonay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ninkii marka waa u waa ka reebtoonaaday nabiga waa iska daayay marka calayhi salaatu wasalaam meeshaan marka darsi aada muhiim u ah laga qaadanayo darsiga laga qaadana waxay tahay daacada nebiga ee diiniga ah yani wixii diin a ah nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee dadka uu daaco ugu leeyahay iyo in la kala saaro wixii uusan isaga markaas daaco waajiba aanu ugu lahayn in la kala saaro daaco dadka uu ugu leeyahay ama waajib inay ku raacaan oo ugu leeyahay iyada ma gorgortan ma leh wamaa kana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ikhtiyaar mabay yeelo kara qofka marka wixii laakiin aan ku saabsanayn aan ahayn iyagoo hadda eh, eh, saasoo kale aan ahayn oo amar aan ahayn oo aakhiro iyo yani amar eh, daacadiisu waajib tahay wax noocaas aan ahayne iska shay qofka maalkiisa ku saabsano hadduu raban uu dhiibi karo hadduu raban uusan dhiibi karin oo sharci wujuub aanu saarin wixii noocaasoo kalena qofka isaa ikhtiyaar xoolihiisa isaa marka rasuulku ugumana caroonin mau ku xanaaqin maxaa deynta iigu diida ma uusan dhihin anigana si kalean kuu ciqaaba ma dhihin waa ku habaara ma dhihin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xoolihiisa saa iskale waa u dhaafay dadkuna saasay ku ron yihin xoolahooda in xornimo loo siiyo faraha looga qaado wixii marka waajib loogu leeyahay keliya in la baado loo sheega agar hadaad dadka qaarkood dadkay wax u fadwoonaayan intay xuji jawaabaan iyo jawaabaan waxaasaa saas kugu waajiba kanaa jiro hadhowna waxuu leeyahay anigan isiin marka shaygii diinigaaba wuxuu soo dhex gelina xataa asaga rabitaankiisa intaasaa kugu waajibtay anaana miskiin ay taa waxaa weya waxay noqonaysaa diin wax kale lagu doonayo nacam waxaa kaloo xadiidka isna laga qaadanaa sidoo kale deynta qofka la warsado inuu ikhtiyaar uleyga u bixiy zakadoo kale ma aha zakada waa waajib ikhtiyaar ma aha qaraabada xiriirinteeda iyo gololka qaar inaysa inay waajib noqotaa la arka iyadan oo yani maalka dadka qaarkood xaq aan zakada inuu ku waajibo maalka waa suurtagal marmar laakiin wixii aan waajib sharciga aan ahayn dadka amwaashooda macsuum lagama qaadi karo asalkana qaacidadaasi culimmadu ka duulaan qofka naftiisa iyo maalkiisa macsuuma labaduba waa macsuum mu'minka ah wixii looga qaado waa inay daliil yeeshaan looga qaada inay daliil yeesha marka isbaarooyinkan dadku u dhiganayo iyo waxyaabaha lamidkaa dhan waawada waxawaayo dad maalkiis xoog lagu qaadanayo imaamka muslimiinta xukuman xoog ugama qaadi kara dadka maalkooda zakadu kuleeyahay keliya inuu ka qaado iyo hadday dhacdo xaalaad naadir ah hadday dhacdo iyadana marka waa waa culimmada qaar waa sheegaan laakiin iyadoo iska caadiya in dadkii la yidhaha mar walba xoolahooda siyaabo kala duwan lagu qaato ma banaano akrajahu alxaakim walbayhaqiy warijaaluhu hiqaat wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka waxa uu yidhi aldahru gaadiidka yurkabu waa la koraa binafaqatihi baa lagu koraa nafaqadiisa idaa kaana hadduu yahay marhuunan mid raan ahaan loo dhigay walabanu darri candhada caanaheedana yani neefka xoolaha caanihiisa yushrabu waa la cadaa binafaqatihi baa lagu cabaa nafaqayntiisaa lagu cabaa idaa kaana hadduu yahay marhuunan mid la rahmay wa cala aladii yarkabu midka koraayo wayashrabu cabaayo annafaqatu ayaa korkiisa nafaqaa laga ayb rawahu buaariy buaari hadda rahantiibuu soo galay wuxuu wuxuu sheegayaa marka haddii shayga rahanta loo dhigay neef uu yahay ama gaadiid baabuur waayo ama neef eh, ratiya raan ahaan ninku u dhigay waxbau kaa qaatay ratigaan sii hayso oo ku yidhi raan ahaan u hayso maxaa qofka marka u banaan murtahin raahin iyo waxaa jira iyo murtahin iyo marhuun marhuun waxaa la yidhaha waxa oo waxa weeyaan raanta loo dhigay alraahinuna waa midka dhigaaya raanta oo deynta qaadanay murtahinna waxaa weeyaan midka agtiisa ay taallo oo sii ahaynayo nacam marka xadiidkan culamada waxay ka qaateen ninka murtahinka ah ee alaabta agtiisa ay rahan ahaanta u taallo waxaa u banaan inuu xoolaha isticmaalo oo gaadiid ahaan u isticmaalo maxuu ku isticmaalaa oo bedel u ah isticmaalkiisa nafaqaynta uu nafaqaynayo neefkii isaga waa xiraya ma ogtahay cawskii iyo biyihii iyo biyi iyo baad isagaa siinayo laga rabaa markuu siiyo kadibna caanahoosna ka maalanaya inta u jooga xadiidkan laga qaadanaa taas sidoo kale gaadiidka waa koraya waa rarana maxaa laga rabaa isaga marka hadhow inuu nafaqeeyo marka nafaqadiisau ku koraya marka gaadiidkan nafaqada ou nafaqeynayo caanihiisa ku cabaya maalinkii waktiga ay dhaakan maalinka waktiga uu dhammaado ee alaabtiisa loo deyntii wixii ninkan uu kulahaa u keenana wuxuu siinaya marka marhuunta xadiidkan marka wuxuu xujo u yahay culummada qabto murtahinku inuu isticmaali karo marhuumka shayga raan ahaanta loo dhigay inuu isticmaali karay ayuu xadiidku daliil u yahay nacam uu ku intifaaci karo maslaxadiisa ugu intifaaci karaa bishardin laakiin waa inuu nafaqeeyo hadduu baabuur yahay batroolka inuu ku shubo marka wuxuu leeyahay walow uu idmin ninka iska leh xoolaa idin idin lagama rabo saasayna qabaan imaam axmed iyo isxaaq iyo daa'ifo culamada mida jumhuur lculamaa laakiin waa diideen ayagu ma isticmaali karay dheheen xadiidkan ka warrama markii la yidhi waxay dheheen ah. xadiidkan waxuu khilaafayaa usuul muttafaq lagu yihi xadiidkan waxuu khilaafayaa bay dhaheen usuul muttafaq lagu yahy usuushaas waxaa kamid ay dheheen qof maalkiis inaan la isticmaali karin bikayri idinihi asalku saas u ahay laakiin waxaa loogu jawaaday qadiyadan qadiyo khaas ah oo nebiga uu si gaara ah u sheega aleyhi salaatu wasalaam oo waxay soo qabsadeen xadiidkii ibn cumar ee ahaa ha maalin qof yani laa tuxlabu maashiyatu mri'in qof xoolihiisa lama maalo bigayri idni xadiidkaana ka hor imaanayo laakiin kaasna waxaa loogu jeeda xaq darro inaad inaad u maalin w laakiin haddii adig aada nafaqaynayso bedelkeeda aada bixinaysaa marka waxaa ka qaadanaya marka muqaabilkii iyada marka ma soo gelayso awsaaci iyo layt ibnu sacad iyo abu thawr ayaga waxay ku xambaareen xadiidkan haddii ninka xoolaha iskale oo rahanta dhigay hadduusa isagu nafaqaynaynin oo xoolihiisa uusa dar yeelanaynin markaas waayay dheheen ninkan marka uu nafaqaynayo isna caanaha ka qaadan ayagu marka way dhexdhexaysteen awsaaci iyo abu thawr iyo alaa cayra hadii laba xaalad wa ninkii xoolahan rahanta u dhigay hadduu maalin walba cawskii iyo biyihii u keenayo biyihii iyo baadkii ninkan agtiisa ay taa ma isticmaali karo haddii laakiin uu diido inuu biyo iyo baad siiyo xoolahan kan agtiisa xooluhu ila dhiman maayaane kan agtiisa raanta u haysto ayaa nafaqaysanayo caanahoosna ka cabiyo gaadid ahaana u isticmaala saddex madhab baa marka saa darteed meesha ku jirta ma madhab oo waxaa weeyaan multahimku inuu isticmaali kara isticmaali karaa oo axmed iyo isxaaq ay qabaan iyo daa'ifo culimmada culamada kamida madhab jumhuurtu ay qabaan bataatan lama isticmaali karo ah iyo madhab awsaaci ay qabaan oo ah in la isticmaali karo waa haddii laakiin raahinku ou nafaqayso waayo saddexdaas madhab baa ku jirta xadiidkuna wuxuu xujo u yahay qowlka axmed iyo isxaaq wahuwa raajicu nacam isagana raajix wacanhu qaal isla abi hurayra anhu an abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxau yidhi laa yaqlaqu rahnu rahantu ma xabisanto min saaxibihi saaxibkeedii kama xabisanto alladii saaxibkaas oo rahanahu rahan dhigay lahu waxa uu leeyahay qunmuhu ayuu leeyahay ziyaadadeeda saa iskale wixii soo kordho ziyaadadeeda ah ninkii xoolaha iskalaha asalka iskale wa calayhi korkiisa ayuu ahaaday qurmuhu ay halaakuhu halaagiisana halaageedana isaga unbaa iska leh isaga bay ka halaagsamaysaa ayb saasuu shaafici ku fasiray lahu gurmuhu ay ziyaadatuhu calayhi gurmuhu ay halaakuhu saas ku macniye rawahu daara quniy walxaakim warijaaluhu hiqaatun ilaa ana almaxfuuda cinda abi daawuuda sida abu daawuud agtiisa maxfuudka ka ah iyo wagayrihiba irsaaluhu weeyaan xadiidku inuu mursal yahay ayb abu daawuud iyo bazaar iyo daara qudni ibnu lqadaan waxay saxeix yeeleen xadiidkan inuu mursal yahay eh, xadiidka duruqna waa ku yimid daara qudni iyo bayhaqi ay ishaareen dhammaan wada daciif ah ibnu cabdilbar iyo cabdulxaq ilishbiilina waxay rajaxeen in xadiidka mawsuul ahaan ou saxiix ku yahay xadiidku in mawsuul ahaan ou saxiix ku yahay rajaxeen ayb laakiin waxaa loo badan yahay mursal ahaanta unbaa loo badan yahay xadiidkan marka caado ay jaahiliyadu samey jireen bau mancinaya jaahiliyadu baa waxay yeeli jireen qofku markau xoolihiisa raan usoo dhigo waktigiina oo wax ku keeni waayo waxay samey jireen marka raantii xoolihii waa laga xabisaa waa laga haysanayaa ee hadday wax kusoo ziyaadaan isaga ma laha ninkii raanta agtee raanta oo u dhigaa qaadanaya waxaasaa marka islaamku baabi'iyey raantan mar walba ninkii dhigo unbaa iskale isna waxaa laga rabaa alaabtii uu qaada laa yaklaqu arahnu rahanta ma xabisanto arrahnu waa faacilka eh, waxaa weya eh, yalaqu ficilka laa yaqlaqu arahnu rahanku ma xirmo oo kama xirmo min saaxibihi saaxibkeedii kama xirmo alladii saaxibkaasoo rahanow rahan dhigay saaxibki ninki iska lahaa xoolahan kama xabismayso saa iska leh xoolihiisa lahu qunmuhu bau leeyahay ziyaadadiisa saa iska leh oo haddii neefka ou rimanay masalan raan ahaana u dhiga neefkiiba marka rima waa dhalay marka neefka waxaan ou dhalay marka yaa iska le murtahinka maa iska le ma laha murtahinka ninkii awel iska lahaa asalka unbaa iska lahaana wa calayhi qurmuhu halaageedan asaga unbau korkiisa ahaanayaa hadday iska dhimatana sunbay ka dhimateen haddii qofka murtahinka u ku xadgudba laakiin waa damaana marka wacan abi raaficin waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga istaslafa waa amaah dalbaday min rajulin nin ayuu ka amaah dalbay bakran qaalin rati oo qaalin qurbaca istaslafa min rajulin bakran faqadimat calayhi waxaati waxaa usoo gashay ibilun geel oo min asadaqati geeli sadaqada fa amara abaa raaficin bou amray an yaqdiya inuu u gudo arajula ninkii bakrahu qaalinkiisa inuu u gudo ay faqaala waxau yidhi laa ajidu ma helaayo ilaa khiyaaran kiisa mid ka fiican maahane wax kale maha ayuu yidhi xoolaha halkaan joog waa kulligood waa ka wada roon yihiin kii aan ka qaadan qaala nebigu wuxuu yidhi acdihi iyaahu sii buu yidhi fa ina khiyaara annaasi dadka kuwa ugu akhyaarsan axsanuhum qadaa'an kuwa wax ugu gudashadaba ugu gudashada fiican rawahu muslim xadiis muslim baa weli xadiidkan isaga xukunka laga qaadana waxay tahay qofkii aad deynta ka qaadatay intii uu ku siiyey inaad ka badan siiso inaysan dhib lahayn haddii shardi uusan jirin haddii shardi ou jirana waa ribo haddii shardi ou jirana waa ribo haddii laakiin ninkan labada qofood deynta kala qaadatay ninna ninka kale uusan shardi ula kula gelin arrintaas ee ninkii deynta la siiyey intuu deyntiisa iska guda waxna ugu daro wax baasa male iyada lidalika qaacidada waxay tahay kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban ee soo socota waxau muqayad ku noqonaa waa haddii shardi ahaan loo kala galo laanna nabiga caleyhi salaatu wasalaam ratigii uu soo qaatay kii soo wax ka weyn ugu guda wax ka weyn ba ugu guda taasay marka culummada u keenaan laakiin haddii shardi laga dhigto ziyaadadu hadday shardi noqoto maxay noqonay ribay noqonaysaa haddii shardi ay noqoto ziyaadadu laakiin haddaysan shardi noqonin dhibaata ma laha waxaa kaloo xadiidka laga qaadana qofka in si fiican deynta looga gudo aduu deynku siiyo deyntii si fiican looga gudo oo faraq isku dheg iyo qaylo iyo yani ma fiicno lidalika ibn abi xadrad iyo iyo kacab ibnu malik markay isla murmeen oo ay eh, ku murmeen war deyntayda isii iyo maahaayo iyo buuq masaajidka ay ku doodeen waatii nebiga uu daah kasoo fiiriyey qolkiisa ayuu daah saa iska yiri waa arkay markaasu wuxuu yidhi leylatulqadriga ayaa lay tusay waa doodeen dad baa marka wuxuu yidhi dooday markaasay layga qariyay waaba layga rasciyey cilmigii doodoodiaa marka sababta duruqda xadiidkaas marka qisadaan ayay ku timid marka nebigu waa heshiisiiyey wuxuu yidhi war wax ka waxa u ishaaray saasuu nebigu u ishaaray deynta nus ka dhini waxaan markaasuu yidhi qad facaltu yaa rasuulallah waa ka dhimay y waa yeelay kii kalena nebigu wuxuu yidhi warador u gudo yii ninkaan deyntiisa marka sii marka in la kala heshiisiiyo dadka wax iskule oo aysan marka faraq iskuleg aysan gaarin haddaba qofku xaayan in aduu hadduu wax ugu sii siyaadi karana ugu sii siyaadiyo haddii shardi uusan jirin hadduu shardi jirin ada waa riba markaas labada ma banaanaanaysa marka waxaa ka qaadan nebigu inuu aada ahaa marka dadka dadka uu wax gudid badan inuu ahaa mana la ogoladay sharciga xadiidkii mugiirta bnu shucba waatuu ahaa nebigu waxau reebay wamancan wahaati baa reebay qofka inuu diido isaga inuu wax bixiyo keen iyo diidmo inuu isku daro waa la reebay yani qofkii waxaa weya deynta markau gudaayo asaga wax bixinaayo hadduu wax bixintii diido keentiisuna ay badan tahay waa dabeecad aada u foolxun lama ogola taas wacan caliyin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yidhi kullu qardin amaah kasto jara manfacatan manfaco soo jiido kullu qardin amaah kasto deyn kasto jara soo jiido huwa qardigaasu manfacatan manfaco soo jiido fa huwa riba riba waakaas rawaahu lxaaris bn abi usaama ayaa weli wa isnaaduhu saaqidun xadiidka isnaadkiisa waa saaqid waa daciif jidda oo waxaa ku jira nin la yidhaha siwaar ibni muscab can cumaarat alhamdani can caliyin saasuu ku yimid talkhiisulxabiirkuu ku caddeeyey ibnu xajar oo ciladiis uu sheego wuxuu yihi fi isnaadihi siwaar ibnu muscab fi isnaadihi siwaar ibnu muscab wahuwa matruuku matruuk baa siwaarkaas walahu shaahidun bou leeyahay daciifun oo daciifa ah can fadaalata bni cubaydin cinda albayhaqiyi bayhaqi agtiisa kaana waa daciif waana mawquuf ayb wa aakaru mawquufun iyo mid kaleo mawquufu can cabdillahi bni salaam cabdillahi bni salaam ka ansax cabdillah cinda lbukhaari o bukhaari agtiisa ah ayb riwaayadan mawquufo waa qisaduna waxaa waxay ku timid min dariiqi abi burda w wuxuu yihi madiinaan imid cabdullahi bni salaam baan la kulmay markaasu wuxuu yidhi alaa taji-u miyaadan imaaneynin faudcimuka falaa taji faudcimuka faudcimaka sawiiqan wa aan ku qoodiye watadkula fii beytin aada soo gasho uma qaal inaka fii ardin markaa kadib cabdillahi bn salaam wuxuu yihi war adigu waxaad ku nooshahay dhul arribaa bihaa fashin matniga kuma dhigin dhul waxaad ku nooshahay buu yihi ribadu ay aada faashi ugu tahay idaa kaana laka calaa rajulin xaq nin haddaad adiga xaq ku leedahay fa ahdaa ilayka ximla tibnin oo kuusoo hadiyey wax yar oo ximla shaciirin shaciir yar oo ximla qatin kuusoo hadiy falaa ta'khudhu ha qaadani fa riba waa ribo macnaa dhul ribo badanaad joogtaa dadkiisu maskaxdoodaba ay ribo ka buuxdee isjiroy haddii haddaad nin deyn siiso oo deyntaadii intuu kuu gudo hadiyadna oo kugu soo daro ha ka qaadan kulu qardin jara manfacatan fahu riba marka midda u ishaara ibnu xajar marka wa aakharu mawquufun can cabdillahi bni salaam cinda albayhaqiy kaas waa saaxibu subulisalaam isagu wuxuu yidhi asarkan bukhaari kuma jiro dadka buluqulmaraamka buluqulmaraamka kitaabka takriijiye in badanoo kamid ah saasoo kale iyagun waa iskaga raaceen taasoo kale ishaaray laakiin bukhaari xadiidka waa ku jiraan laba meeloo weliba bukhaari uu ku keeno leeyahay muxaqiq kitaabka zuhayri laba meel buu kusoo saara leeyahay bukhaari atarkan ayb ayagu marka waxaa laga yaaba inay ka raadinayaan kullu qardin jara manfacatan fow riban isaga waxuu ka hadlaa waa wax la macno ah macno unba ujeedaa mar haddii shaahid la yidhi macno waayo maana lafdi inuu isleeyahay qasab cabdullahi ibnu salaam markuu le dhul ribo badanaad adigu joogtaa waxay tahay yani dadka ayaaba ribo ahaan kugula soo doonanaya waay waxaa laakiin haddaan dhul aan ribada aysan faashi ka ahayn aada joogtid qofku marka hadduu wax ugu dara qofkan waxbaasa ma nabigaaba sameeyey caleyhi salaatu wasalaam baabu tafliisi walxajri buu ubaab yahay baabu tafliisi ceyrtoobidda ayuu ubaab yahay iyo walxajri iyo sharidda qofkii inuu ceyrtoobo tafliis waxaweya ah, qofka inuu ceyrtoobo maal maalka ka baab oo ka dhamaado muflisaa la yaraha qofka xoola la-aanta ay ku dhacdo ceyrta walxajiri iyo sharid shariddana waxaa weya qofka in laga mamnuuco tasarufka maalkiisa inuu ku tasarufo siyaabo badan baa marka looga sharaa qofka maalkiisa yaraan waa looga shari karaa oo adoowyadii ilaa uu ka qaangaaro maalkiisa lama sii karo walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warzuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qawla macruufa wabtalu lyataama xata ida balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum markii weliba rushdi iyo salaax laga dareema maalkiisa lina inta ka horeysa waa loo hayan maalka waa laga celina kaa marka xajrigiisa wuxuu ku dhamaadaa ilaa uu ka qaangaaro oo rushdina ou helo qaangaar kelima waa rushdi inuu helo qaarna waxaa maalkooda looga sharaa yani tasaruf xumo maalkii waa qaangaar waayihiin laakiin maal maalkii idaacatlmaal dartiis xaggan ku tuur maalka xaaraan wujuuhul xaaraama maalka uga ku isticmaala keliya kaas marka in maalkiisa laga celiyo laga masruufo imaamkaa laakiin xajriga saaraayo midka qaadiga xukumaayo ninkaan maalkiisa ma isticmaala waa laga beelaa marka maalka kuwo kalena eh, eh, eh, tafliiska oo ugu dhacaa maalku ay haystaan iyo deynta lagu leeyahay deynta badanaysa marka maxaa la yeelaya maalkiisa ma isticmaali kara marka ninaad deyn ku leh isaguna maalka oo iska isticmaala ma suuroobaysa kaas damba marka hadduu ka baxo isagu deyntii hadduu deyn baxo kadib tasarufkiisa kale wax dhiba ma markaasuu ka baxaa xajiri xajrigu marka adu waxyaabahaasa u badan inta uu ku yimaado tafliiskuna xajrigu waa ka dhashaa xajrigu waxuu ka dhashaa tafliisku waa ka dhashaa ceyrtoobida qofka inuu ceyrtoobi can abi bakr bn cabdiraxman can abi hurayrata radi allahu canhu qaal waxau yihi samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam an maqle yaquulu xaal oranaayo man adraka maalahu maalkiisa qofkii soo haleelo bicaynihi nafsad ahaantiisa kusoo haleelo maalkiisa naftiisa soo haleelo cinda rajulin nin agtiisa ku arko ninkaas oo qad aflasa ceyrtoobay fa huwa isaga ayaa axaqu bihi ku xaqnimo badan min gayrihi uga xaqnimo badan muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray xadiidkan waxaa weeye nin ceyrtoobay yaad adiga deyn ku lahayd maalkaagiiyo naftirkiisaoo nuqsaan iyo ziyaada midna aan lahayn haddaa ku aragto maalkaaga waa ka qaadanaya adaa uga xaqnimo badan dadka kale oo deynta ku leh mar haddii adiga maalkaagi bicaynihi aada u hayso ish ku hayso marka bicaynihi maxaa ku baxaayo hadduu isbedelo shuqul adig ku mari dadkaasa ula siman tahay deynta kule marka masalan maalkii uu kaa qaatay waa isbedelay tagayuraa ku dhaca intuu timaado keen ma dhehaysi ma ka qaadi karti waxaa ula siman tahay dadka kale ee deynta kule adeeg markaas uswatulquramaa ah leeya dadkaa deynta kule aad kula siman tahay haddii maalkaagii uu qaaday waxba deynu kaa qaatay waa kuu guda qayb ku siiyey maalka shaygii boqol dollar oo ah konton dollar ku kusiiyey ma ogtahay maalkii ninkan waa cayrtooy marka shay oo kaa gatayna waa ujeedaa tirkiisa ah, indhaa ku haysa ma ka qaadan karta ma qaadi karta dadkaas ula siman tahay sababtoo ah xoolihii qaar aad qabtaa adeeg ma fahamteen marka man adraka qofkii soo gaaro maalahu maalkiisa qofkii soo haleelo soo gaaro bicaynihi nafsad ahaantiisa usoo gaaro bicaynihi marka qayd waayo ogow maxaa ku baxaayo hadduu isbedelo bicaynihi ilaa maaha markaas ma ogtahay taasaa ku baxaayo cinda qowl imaamu shaafici waxaa jiro hadduu maal wax ka bixi iyo hadduu iska bixin isku mid ka dhigayo laakiin kana xadiidku waa sidaan cinda rajulin nin agtiisa ku arko oo kusoo gaaro ninkaasoo qad aflasa ceyrtooday fa huwa axaqu bihi isaga ayaa ku xaqnimo badan ninkan xoolaha iska lahay markii hore xoolihiisa isaa ku xaqnimo badan iyo uga xaqnimo badan yahay min hayrihi uga xaqnimo badan yahay hayrkiisa uga xaqnimo badan yahy oo yaa ahna oo min alquramaa dadka deynta kuleh ninkan dadka kale deynta kuleh saa uga xaqnimo badan mutafaqun caleyhi buhaari muslim baa xadiiska soo saaray nin maalkiis aragtiyaa ka dhexaysa meesha laga dhaho warawaahu abu daawuud xadiidka waa weriye maalikun iyo maalik min riwaayati abi bakr bn cabdiraxmaan mursalan xadiidkan maaligna waa wariyey iyo abu daawuud iyo maalik min riwaayati abi bakr bn cabdiraxmaan mursalan isagoo mursal ah bilafdi lafdigaan u ku wariyey abu daawuud marka ayumaa rajulin ninkii oo baaca iibiyo mataacan alaab iibiyo fa aflasa ou ceyrtooba aladii kii ibtaacahu ka gatay isaga walam yaqbid walxaal lam yaqbid aunana qibdoonin alladii kii baacahu alaabta iska gaday min samanihi silcada iyo badeecada qiimaheeda shay-an waxba aan ka qibdoonin oon ka qaadanin fa wajada ee helo mataacahu alaabtiisa bicaynihi nafsad ahaantiisa ku helo fahuwa xaqu bihi isaga ayaa ku xaqnimo badan wa in maata kii gatay hadduu dhintana fa saaxibu lmataaci alaabta midka iska leh uswat dadka deentale ayuu lamid mid yahay oo la simeeyey o laxaal yahay wawasalahu lbayhaqiyu xadiidka bayhaqina waa wasliyey oo mawsuul ka dhigay ila riwaayada mursalan uu yihi mogtahay bayhaqi xadiidka mawsuul kusoo saaray wadacafahu waana daciifiyey bayhaqi tabacan liabi daawuud isagoo abu daawud ka raacay abu daawud uu ku raacay waa xadiidka u daciifiyey abu daawud sababtuu ku daciifiyey xadiidka waa maxay wuxuu yihi maalik xadiidka mursal ahaan usoo saaray riwaayada waxau keenay moxamed ibn lwaliid azubaydi can zuhri oo mawsuul ah markaasu wuxuu yihi wa riwaayatu maalikin asaxu riwaayada maaligaa saxiixa taasu marka ishaara bayhaqina abu daawuudo ku raacay isaga laakiin ibnulqayim tahdiibu sunanka wuxuu leeyahay xadiidkan saddex nin ayaa mawsuul ahaan ku warisay oo zuhri kaga warisay mid waxaa weyan cabdurazaq can malik can zuhri riwaayat zuhri waa kaas cabdurazaq can malik can zuhriyi mawsuul isagoo aa la wariyey abi bakr bn cabdiraxmaan can abi hurayrata uh, can nabiy sal l slam waa kaas laakiin ruwaada malik cabdurazaq marka laga reebo inta kale xadiidka isagoo mursal ay wariyeen ogow malik ruwaadda ka warisa xadiidka cabdirazaq maahan inta kale mursal ahaan usoo wariyey sidooda badan amaa cabdurazaaq xadiidka muttasiluu ka dhigay ko waxaa kaloo xadiidka wasliyey moxamed bn lwaliid azubaydi can izuhriyi can abi bakr bn cabdiraxmaan can abi hurayra can nabiy sal l slam waxaa kaloo xadiidka mawsuul ahaan kusoo saaray sidoo kale muusa bnu cuqba can izuhriyi can abi bakr bn cabdiraxmaan can abi hurayra can nabiy sal l slam saddex dariiq soo maa marka saddex dariiq wa dariiq cabdirazaaq ariiq maxamed ibn lwaliid azubaydi iyo ariiq muusa bni cuqba saddex iqaad waay weliba marka laysu geeyey marka maxaa ka imaanaya marka mawsuulkuna inuu saxiix yahay oo riwaayasidan bayhaqi iyo abu daawuud waa laga xoog badanya saa darteed marka xaafidkana waa waa u iishay sheekh ilalbanina raximahullah irwaaulhaliilka inuu kan xataa saxiix yahay isha saasaana raajix sidaa ayaana raajix xadiidkan marka maxaa fiqiyaan laga faa-iideya waa kaa marka garanay eh, min xaysu riwaaya waa kas diraayada xadiidka marka maxaa ku jira kii hor ikan kii hore i kan maxay ku kala duwan yihiin maxaa ziyaado uu kan wataa kan wuxuu ziyaado wataa ayumaa rajulin baaca mataacan faaflasa aladii ibtaacahu walam yaqbid aladii baacahu min hamanihi shay-a kii alaabta iska gadayna qiimihii alaabtiisa aan waxba ka qaadanin markaas baa marka uu xoolihiisa qaadan kara amida daa sheegay xadiidkii hore keliya waxau ishaaray ninkii maalkiisa nafsad ahaantiisa arko nin cayrtooda ku arkaa ka qaatay ahayd kan laakiin muxuu kusii daraa marka maalkiisa cayn ahaantiisa inuu arko xoolaha e, waxna aan laga siinin isaga waxna aan laga siinin oo haddii qiimihii oo wax ka qaato mafhuumka xadiidka marka maxaa laga qaadanaa inuu lamid yahay dadka kale deynta ninkaan kule ayumaa rajulin ninkii oo baaca iibiyey mataacan alaab fa aflasa aladii kii ou ceyrtooba ibtaacahu ka gatay walam yaqdi walam yaqbid xaal uusan qibdoonin uusan gacanta kusoo dhigin alladii midkii baacahu iibiyey alaabta kan alaabta iskale oo badeecada lahaana xoolihii usan kusoo dhigin min tamanihi qiimihii oo alaabta isaga gaday shay-an waxba uusan gacanta kusoo dhigin fa wajada mataacahu alaabtiisana helo bicaynihi nafsad ahaanteedana helo fahuwa xaqu bihi saa ku xaqi eyrkiisa saa uga xaqi taas in laba shardi la helo laba shardi maxay yihiin ya inuusan xoolihii wax ka qaadanin alaabo iska dhiibay rikoorkaana laga gatay ninkii waa ceyrtooba lacagti ma haayo waa inuusan ka qaa marka uu ku xaq lahaanayo waa inuusan ka qaadanin lacagtii oo uga gaday waxna inuusan ka qaadanin haddaad toban dollar ka hormarsatay khalaas dadkaas aa lamid taha adig shardiga labaad marka waa maxay waa inuusan isbedelin shay inuusan isbedelin cayntiisa haddii cayntiisa isbedesho nuqsaan iyo ziyaada iyo wax ku dhacaan dadkaasaa lamid taha adeynka dadkaasaa lamid tahay macnaheedu wax malihid lagama wado hadhow ninkaan marka la qiimeynayo deyntiis wix adig kaaga soo aado unbaad qaadanaysaa hadhow wain maata hadduu dhinto xadiidkan waxaa kaloo haddana kusii dara wain maata almushtari hadduu dhinto mushtari kii alaabta gataa dhintay fa saaxibu lmataaci alaabta ninka iska lahaa uswatu lguramaa'i dadka deynta kule ninkaa ayuu lamid yahay marka wain maata almushtarina ninkii alaabta adig kaa gatay hadduu dhinta isagu oo warasadii dhexli lahayd keliya-un ay joog ay joogto adiga dadka deynta kulahaa nin kamida mid tahay shardi kale wasalahu lbayhaqi wadacafahu tabacan abi daawuuda waa inuu joogo ninka adiga alaabta aada siiso warawaa abu daawuud abu daawuud waxa uu wariyey ibnu maaja iyo ibnu maaja min riwaayati cumara bni khalda qaala wuxuu yihi ataynaa abaa hurayratan u nimid lisaaxibin lanaa fii shani saaxibin lanaa nin anaga saaxiibkeen ah saahib annaga noo sugnaaday shanigiisaan ugu nimid ninkaas oo qad aflasa ceyrtoobay faqaala waxa uu yihi laaqdiyana fiikum idinku xukume oo idinku xukume biqadaa'i rasuuli rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka qadihiisaan idinku xukumaya man aflasa qofkii eh, nacam man aflasa qofkii ceyrtoobo ow maata ama dhinto fawajada rajulu nin ou helo mataacahu alaabtiisii bicaynihi caynteeda oo u helo fahuwa xaqu bihi isaga ayaa ku xaqnimo badan wasaxahu lxaakim وضعف abu daawuud hadihi ziyaadata waa daciifiyey fii dikri lmowti ah midaan ah wain maata ah aw maata waa daciifiyey abu daawuud oo dacfiga kusoo sanadkaanu majaahiila ku jira wa can camr bni shariid can abiihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi layu lwaajidi midka qaniga ah ee wax meermeerintiisa oo qofkii xoolaha kulaha uu meerimeeriyo yuxillu layigaasi wuxuu xalaaleynayaa cirdahu cirdigiisa u xalaaleynaya y u xalaaleynaya kii deynta uu ka qabin ay u xalaaleynaya oo mxuudhaha muxuu dhihi karaa u banaan ninkan wuxuu dhihi karaa nin oo been sheegayo waayo waa nin marka imeermeeri waa imeermeeriyey nin oo yacni hadalkiisu cad yahay ma aha marka celcelis badan waxyaalahaas u dhihi karaa u banaanta wuxuu dhihi karaa maadalanii fulanun hebel maadalo igula dhaqma cirdigiisa xalaal marka saas ugu noqona marka cirdiga arrintan marka cirdigiisa dhow waxay u dhibaysaa ninkii oo hadhow la shirkoobi lahay ama qofka wax ka qaada lahayo dambe oo ninkaa ninkii hebel meermeerinayo waay laleeyahay naga yuxillu waxay xalaaleynaysaa cirdahu cirdigiisa cuquubatahu iyo cuquubadiisa cuquubada ku dhacayso xalaal u noqonaysaa waa in la xero shariik ibn shureex shureex ama shariik labadooda mid buu ahaa waa xiri jira qofka oo masaajidka ku xiri jiray qofka deynta inta lagu yeesho oo qani isagoo xoola haysto war deynta iska bixi xagga xagga ka baxbaxayo intuu soo qabto masaajidka ku xiri jira markaasaa dadka arki jiray ninkaan muxuu u xereeya saas u xeran yahay ceeb mujtamaci ku dhex ceebooy cuquubada taas waa marka cirdigana de waxaa weeyaan cirdiga u xalaalka waa maadhalani fulaanun oo dhihi karo hebel aniga waa imumaadhaleeyey ayuu dhahaya ee cirdigiisa u xalaala lagama wada yacni haweentiisa u xalaala iyo waa caay karaa meel walba ku caayna taa lagama wade sida bukhaariga marka oo sheegayo qofka inuu hebel waa imumaaqaleeyey hebel waa saas deynta ma diibayo waa kuxun yahay deynta waxyaabaas muu dhihi kara mawduuc bau ku meereysanaya kama baxayo rawahu abu daawud baa weriy wanasaa-iy wacallaqahu lbukhaariyun waa calliqay oo si mucallaq ahaanba usoo saaray bukhaari wasaxahu ibnu xibaan ibnu xibaanna waa saxiix yeelay marka xadiidka xadiid xasana weyn oo xaafidka fadciga wuxuu ku yidhi isnaadu xasan nacam xadiid buuba keena mucalaq wuxuu leeyahy wadaliilu xabsi fi shariicati xadiidu bahz bin xakiim can abi can jaddi ana nabiya sal ly slam xabasa rajulan fii tuhmatin uma khallaa canhu nin tuhmad darteed ayuu nebigu u xabisay marka damana sii daayay waana xadiid xasana xadiidka taasa marka wacuquubatahu marka leeyahy xillu cirdahu wacuquubatahu cuquubada waa xabsigaasmarka qofka inuu deynta gudo allayu waxaa iyadana mumaadalada warwareejiska berri isoo noqo beri dambe isoo noqo bil kadib iyo imaam waa mumaadalada meerimeeris layu lwaajidi midku xilaayo alwaajidna waa alghaniy midku haysta halkaa marka maxaa ku baxaya mafhuumka xadiidkan yani mafhuumkiis waa maxay ninka mucsirka oon waxba haysanin hadduu beri imaa beri dambe imaa beri inaan waxyaalaa laga yaabaanin hadduu dhaho asagoo inaan la xiraynin cirdigiisana inaan waxba xalaal u ahayn qof sababta wasfigaa lagu xira xukunka wasfiguna waa maxay qofku inuu waajib yahay u w mucsir maxaaba laga xiraa nin aan haysanin laga xiraa wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi abu saciid usiiba rajulun nin baa la asiibay fii cahdi rasuulillahi sal ly slam rasuulka waqtigiisa fii timaarin miro ibtaacaha oo gatay miro oo iibsaday baa laga asiibay oo aafaa ku dhacay fakahura daynuhu deyntiisiibaa marka badatay faqaala rasuulu lahi sal l slam rasuulka wuxuu yihi tasadaquu caleyhi war ninkan wax kusoo sadaqaysta fatasadaqa annaasu caleyhi dadkiibaa korkiisa ku sadaqaysteen walam yabluq dalika arrintaana ma gaarin wafaa'a daynihi deyntiisa oo funtiyey arrintaa iyadaa ma gaarin deynti wixii loo aruuriyey iyo deyntiisas keeni maayo faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulka wuxuu yihi liquramaaihi kuwii deynta ku lahaa khuduu maa wajadtum waxaad heshaan ka qaata walaysa lakum ilaa dalika walaysa lakum ma ilaa dalika kaas unbaa kuleeyihi wax kale kuma lihidin rawahu muslim halkaa marka waxaa laga qaadanaa ninkii aafa ay ku dhacdo in la caawiyo oo marka sadaqada ay u banaan tahay markii la kaalmeeyo intii marka la siiyo unbuu deyntii isaga gudaha dadka hadba say ugu lahaayeen say ukala badnaayeen say ukala yaraayeen hadhowna qofkii khalaas marka danba ku yeelanoo saasoo mucsir ku noqo qofkaas xadiidkan marka culamada qaar waxay u daliishadaan xadiid hore aan soo marnay wadcu ljawaa-is bima ta'kudu maala akhiika bigayri xaqin xadiidkii aan soo marnay waxay leeyihin taas waxaa laga qaadanayay wadcu ljawaa qofka aafa hadday ku timaado inaan waxbaba laga qaadanaynin kanaa diidaayo ilen xadiidkan sababto xadiidkan ninkaani waxba lagaama qaadaayo lama dhehina intii uu awoodi kara waa laga qaaday soo maa sidaas darteed marka waxay leeyiin wadcu ljawaa'ixa marka siyaabo kale ufasiraan hadhow wacan ibni kacbi bni malikin can abihi ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka xajara calaa mucaadin mucaad ayuu sharay maalahu maalkiisa ka sharay deyn darteed wa baacahu waana gaday fii daynin dayn darteeda u gaday kaana caleyhis korkiisa ahaa dayn lagu lahaa dartiisa intoo maalkii intoo u gaday ayuu daynta ku dhihi dadki waa waa waa in kala qabtaa dadka amwaashoodan xurmay leedahay dhiigooda xurmau leeyahay waxaas dhan xurmay wada leeyihin qofkii marka maaha in eh, qof eh, dayn eh, dayntii qofkii bixi waayey inuu soo hayst adana meelaha iska marmaraayo waa in marka qaadi ama xaakim sharciya oo jira oo dadka uga qaado dabcan mucaadadso hadda dee yani xadiidkiisa mumaadale iyo waxaa ma samaynin laakiin waxaa weeyaan un deyntiisa iyo maalkiisa unbaa kala bata deyntii habada maxaa lagu sameeyey maalka wax aan daruur ah waa la gaday deyntiyaa lagu dabaarina saasaa xaakimka uu yeena laakiin qaadi ayaa yeelaya arrintaas iyo xaakim sharciga rawahu daara quniy saxaahu lxaakim akhrajahu abu daawuud mursalan buu soo saaray waa mursalkii baana la rajaxay oo marfuucaho daciifa ah. wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal curidtu waa la isoo bandhigay yuri cala nabiyi nabigaa la isoo bandhigay sal l slam yowma uxudin maalinti uxud wa ana bnu arbaca casharata sanaan oo afar iyo toban jir ah falam yujiznii nabiga ima uusan ogolaanin ima socodsiinin oo dagaalka iyo jihaadka iyaga uuna ogolaanin wacuridtu